baabu ziyaarati ahli lkhayri ahlu khayr ziyaaradood yen baabey wamajalisati majalisati ahli lkhayri ahlu khayrna fadheeshadiyo yen baabey wa soxbatihim soxbati ahli lkhayri ahlu khayr la saaxibowkood yen baabey wa maxabatihim maxabati ahli lkhayri ahlu khayr jeelantiyo yen baabey wa dalabi ziyaaratihim ziyaarati ahli lkhayr ahlu khayr ziyaaradiyo la raadiya yen baabey wducaai baab ducaai duaayen baabaya minhum min ahli lkhair ahlulkhair duaa lakudalaba wadalabi ducaai mana duaa lakudalbadaw minhum min ahli lkhair wa ziyaarati lmawaadici mawdacyaalo ziyaaradoodi an baabay mawaadicdaas oo alfaadilati fadlo badan fadlo leh baabu ziyaarati ahli lkhayri ahlulkhair yani ziyaaradoodi an baabay wa mujaalasatihim wa baabu mujaalasatihim yani baabu ziyaarati majalisihim maay mujaalasatihim baabu yani wa kay mujaalasatihim mujaalasati ahlulkhayr ahlulkhayr lafadheesho lafadheeshadoodian baabay wa sucbatihim baabu sucbatihim sucbati ahlilkhayr ahlulkhayr la saaxiibowkoodian baabay wa maxabatihim baabu yani maxabatihim maxabati ahlilkhayr ahlulkhayr jeelantoodian baabay wa dalabi ziyaaratihim ziyaarati ahlilkhayr ahlulkhayr ziyaarado ziyaaradioola dalabian baabay wducaai baabu dala yani baabu dalabi ducaai ducaa dalbadowkeedian baabay minhu min ahli lkhair ducaa laku dalbadaayo nin duaa leraw wa ziyaarati lmawaadici baabu ziyaarati lmawaadic muglayaada ziyaaradoodiyan baabay mawaadicdaas alfaadila qaala lahu tacaala ilahay may ka golay wadkurus nabiy llahi maxamed o idolkus qaala musa nabiy llahi musa kagol fata fataa musa muuse shaabshay dhalinyarshi ngari laa afraxu an mazuulaw ata hataa abluga ilaa an kudeeraw majmaca albahrayni lamadi bahar makaana kulankooda kudeeraag o amdiya anu kutabiyaayo yani xuquban siman kutabiya saasu gooli husaleri ilaa gawli gawlilahi taala lagudeera gaala musa musa may ka goolay lah yani waa kay lifatah may ngaray yani yani wa lah likalir a lah likalir may ngaray hal atabicu rahe gaadi ka rahe dalabki manaha waa kay baabu dalabi ziyaaratin ka rahe calaa an tucalima inad barto niyadi barnima min bacdi maagi baa loo bar culimtaad laka bari rusdan haali hanuun وaqala tacaala ilahay milkalmay ka golay wasbir sabr yani xabis nafsaka nabi lahi mamado nafta xabis maca aladina kuwi macashol xabis yadcuuna caabudaayen rabahum rabisho caabudaayen bilgadati raasol cashi garabti yuriduna doonayan wajaho ahi rabag wijishay doonayan surat lkaaf wadakur hoos wahay id waktoos nabi lahi mamado qaala musa musa nabi lahi muska gooli lifatahu fata musa musa fatishay dhalinyar shay ngari laa abraxu mazuulaw laa azaalu asiru ana socdaw mazuulaw sari xataa abluga ilaa kudeeraw majmaca albaxrayni labadi baar makaana kulankooda kudeeraaw o amdiya ana kutabiyaayo xuquban zeman muddo kutabiya mazuulaw kagooli ilaa gawli gool ilahi tacaala ilahay goolshaintil kudeer majmaca albaxrayn yani baxraynka makaana kulansho maygua algaalibu anahu ra'su sina fi ljunubi wayaltaqi hunaka khaliij suweys iyo meelka kuluma wa khaliij lcuqba lama webel yani lamadaas badood iyo meelka kulumaheen o amdiya xuguban asiru socde zamanan dawilan mana zimin dheer amdiya kutabiya yani xuguban zimin dheer kutabiya zimin dheera socde la ilaa gawli gawlilahi taala ilahay golsinti lagu deergala musa nabilahi musa may kagolay lahu likalir markinsedi mereyha hal astabicuka rahey kaad ka rahey ala an tucalimawa ini adi yani wakay masalan ibarto anta khaliraw ni an ibart mima min bacdi magi bacdo barto culimta adlaka bari rusdan halay hanuun hanuunka adlaka bari wali baraas han ka kolka alu khair oo yani wa kay diyaaradiyo daliil daliilngaya oo la lafadheeshadiyo lasaaxibawshoyo kadalaba yani ladalbadaayo o ziyaaradiyo ladalbaayo kareyleraw aayaadkan gaadi gaala mualif ruya mayli wuriye ani anasin waan anasin radia lahu taala anhu anas mayli kuwiye gaala anasininkagoli qaala abu bakrin licumar amangari radia lahu taala anhuma bacda wafaati rasuuli lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulshi marki la obsadi bacdisha may ngaray in dalig hada abubakar ale cumar an lay cumar haba binaauna nilata ilaa umi ayman umi ayman an seedan radi allahu tacaala anha lakraala umi ayman taasoy nazuru nanu ziyaradani ha umu ayman a boogdani ziyaradani habanilaba kama sidi kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shebi yazuru ziyaarada jary ha umu ayman ziyaaradaay umu aymanta rasuulka ziyaarada jaray nuna ziyaradani haba cibaado a rasuulka ba weela jaray gibirtaas ahlukayrka ziyaradani ha falama ntaaya marki yoolawen ilayha umu aymanta yani waa kay may bahatay rasuulka sala lahu alayhi wasalam xaalinidi xaalinatu nabiy sala alayhi alayh wasalam bacda mawti ummihi aadis rasuulka umahay aamina marki geeriyootitay dhagaalayaalti ahay oo rasuulku rasuulka mahandhugaweyniyo nayo umuayman ahaangasa saas erijari saas yani saas darteed hiya umi bacda umiy erijari mana aaday bacdisha aaday waayo erijari umuayman gabri sharaf leh leho qiimo badano odoon odoomay haada jartay rasuulka odoomaykisa ahaytay usi horooye markii dambeen yani odoonki shay zayd bin xarisa leraayka daray usaama aadis waay falama ntahaya falama ntahaya abubakar iyo cumar marki iyoolawen ilayha ilaa umi ayman marki iyoolawen abakar hiya umu ayman oyti faqaala ma ereen abubakar sheekeen ma ereen laha abubakar iyo cumar hoob sijiraano saaba dhadiyo sheekeen adeegdiyolanajees abubakar iyo cumar wa may ka goolen laha li umi ayman may ngareen maa yubkiki may ka oohiye may ama taclamina mooshiidiya anama aladigi cind allah ilahi disaadi kayr nini kayr badanya lirasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul sheen kayr badanya mao shiidiya faqaalat may kagoole ini ana la abkima oo yahay ani aniba laa aclamu ogahayna anama aladigi cind allahi taala ilahi disaadi kayrun kayr badanya lirasuulilahi kayr badanya nang ogahayna mang oo yahay walaakin se abki an may ng oo yahay ana alwacya wacyiga iya gadingabaa gohay min asamaai sanadesha kugoy bimawti nabiya kagohay rasuulka geeridiis bacdishe waxya darimal aragna saasaan oo yahay fan yajad hiya umu ayman kiday huma lamadi kakidi sheekeen ala lbukaai boora ka dartay fajacalaa gudagalan yabkiyaani oyayan macaha maca umu ayman looyayan hawa muslim muslim iya waa kes wariyey waan anasin aydaas marbadan aning wasbir wasbir nafsaka nafta xafis maca aladina kuwi macisho laxafis yadoona aabudaayan rabahum rabisho bilkadaati raabsi walcashi galabti aabudaayan yuriduna doonayan wajaho waja lahi wijisay doonayan aydaas warbadan aning martay an anasin radi alahu taala anhu gal anas may kagole gal abubakrin licumar may ngara radi alahu taala canhuma bacda wafati rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ila rasulsi obsishidiis bacdisha may ngara in dalig binaa haba ilaa umi ayman haba ninlatab in daliga nilatab anta cumar haba binauna nilatab ilaa umi ayman umi ayman an tabaani habaw radi alahu taala anha saxaabiyaytasalkralaada nazuru ziyaaradani ha umi ayman a ziyaaradani ilan may golanka mumunka o saalaha gali ziyaarad cibaadu aha kama kana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul shadasn hadi jira yazurki ziyaarada hay a umu ayman an ziyaaraday falama ntahaya marki yoolawen ilayha ilaa umu ayman yoolawen bakadiya umu ayman oyti faqaala may kagoolay faqaala abubakar iyo cumar may ngaren laali umu ayman may eren ma yubtiki may ka oohiye ahay ama taclamina may rasuulki sala lahu alay salam abubakar iyo cumar hoob laarag abubakar iyo cumar hoob laarag rasuulka badana lijaraa isa jaraainla geek hadi lamid yoolay soodaan rasuulka malajara kalka walaa asusatay reerkaoyti maayo rasuulka atooshi yani maa yubkiiki may kaohi ama taclamina mooshiidiya anama aladigi istakara sugnaaday cind allahi ilahi di sugnaaday kayra ini khayr badanya lirasuulilahi sala allahu alayhi wasalam khayr badanyi mooshiidiya fakaladum wayman may kagola ini ana laa abki ana mooyahay ani aniba la aclam ogayn anama aladigi cind allahi taala ilahi agdis alib khayrun khayr badanyi lirasuulilahi khayr badanyi anan ogayn daraadiya man ooyahay walaakin se abki an mayn ooyahaye ana alwaxya waxyigi rasuulka kadegi jariye kad inqadaca huwa waxyigaas goy min asamaai samedesha kakoy meliku fikirhayta fiiri oskolankaoob ahlusalaha e migil mele bilaan male yani saaso kolka yani iman sheego kaamil nagada wal kasi kahadle ya wanaag badana kahadle adumaylata waxyigiya samedukakoy kheerka nindegi jare goy saasa looy haysalat mana fahiya jadkiday huma abubakari cumara kasidi ala lbukaai oytumiya kasidi ey ataarat kasiday huma ala lbukaai bibukaai ha hadaw boor shay yoo lalooyo nagaden kolku yani waa kay laabki yani saas waay fahiya jaskidayhuma lamid yakki ala lbukaai booraka dartay fajacalaa gudagala yabkiani oyaya macaha maca meegna looyaya rawa muslim mus muslim iya waajidka uriyey ziyaratu ahlilkhayr sia daliil shay aha an abi hurayrata radi allahu taala anhu an nabiy sala allahu alayh wasalam ana rajulan rajulka iya zaara ziyaaraday akan walalahu lirajul ilayi segalyasinturudokala iya ziyaaradi qaryadaasoo raakelfa arsad allahu taala ilahay maimilgeliyey calaa madrajatihi calaa ariiqi darig rajul rajulkaas darig shay korsheynn imilgeliyey malakan malagong milgeli falama ataa yani rajulki marki maray alayhi cala lmalaki malagi marki mariya qaala lmalaku malagi may kagola ina turiidu inte fadaasinte injeed qaala rajulki meel uriidu may doonay akan walaal akaaso li an insugnaadi akaaso fi hadi lkariyatulodonka jar qaala malaku may kagoolay hal laka kiinsugnaaday aleyhi ala lahi aka korshay min nicmatin abaalka insugnaaday tarubu adi yani waa kay rooraso tasca ad rooras fi salaaxiha yani waa kay soo badiya karooras alayhi ala laki aki korshay suubis karooras tarubo ado barbaariyaas yani maybuwa taslo tasca ado rooraso fi salaaxiya salaaxi nicma nicmadaasay suubiya shal karooras aleyhi ala rajuli rajul korshayn karooras kinsugnaatayo hadda kahor alankaas abaalka galaday abaalkasa suubiyahayt adin abaalakile abaalkaan gudahayte qaala maqaala rajulka mere laa maya abaal niile ayra ni lakin ani an axbabtu jeladahu rajulka jeladi fi llahi tacaala liajli llahi tacaala ilahay dartisan jeladi qala malagu may kagoolay fa ini ana rasul llahi ala rasul shay hadirtadi aha ilayka ad ilaha indiri lian allaha tacaala b ilahay ba kad axabahu ala jeladayka ad kajeladi kamasadi axbabtan jelatayhu rajulka fihi fi llahi ala dartisan kajelati rawa muslim muslim ya adiskana weri wa arsadahu likada ida wakalahu bixifdi adin wakal wlmudrajatu adaribu lay walmacna taruba taqumu gumas biha binicma watasca anta adroora fi salaaxiha wa an abi hurayraa radi alahu taala an an nabiy sala lahu alay wasalam ana rajula rajulkao yazaara ziyaaraday akan walaal akaasoo lah lirajuli lee ziyaaradi fi qaryatin tuulado ukraa kaliya ka ziyaaradi tuuladii suroya kutabay tuulado kalanko jaryan bahi wa walanka bahina walkalma edan kalma jarshasheekadahay ilaa ilahay dartisa anjeli saasnka bayali faarsala allahu tacaala faarsada allahu tacaala ilahay ima imil geliyey imil gelinta manaa lankan o meelkii sugaayo adinanku warkabnay reed marki korsulun dire eragaas oo kale faarshad allahu taala ilahay man imilgeliyey oo anfedheesiyey calaa madrajati alaa dariigihi dariigi rajuli zaairi rajulki zaairkahay dariigshay korshay man imilgeliyey malakan malag yan imilgeli calaa suurati bani aadam leh malag oo meelan geli oo bini aadam suuradiisle meelan surmi falama ataa falama mara markii maray huwa zaairki waa rajulki aleyhi ala malaki malagi oo meelo fidhi surum meelo fidhi marki mari iya gaalal malaku malagi may kagoolay qofka bini aadam eneg malay islaada law leg waana malagu ala suurati bani aadam aska suray qaala malaku may kagola ayna turiidu anta lan yaha unta injeed qaala rajul rajulki zaairka ziyaaradan sooda meelay uriidu an may doonay akan walaalo lian in sugnaad akaasoo fii hadii garyati tuuladun tan ledhatiaka jar walaalkay oo muslim aho tuuladun roogoan bay booqashadiisan bay ziyaaradisiisan bay qaala malaku may kagola hallaka kin sugnaatay alayhi ala raj aki akaada sheegahayta korsheey miya min nicmatin nicma kin sugnaatay hallaka adi kin sugnaatay aleyh ala aki aki korshay min nicmatin nicmatun nicmakin sugnaatay nicmadaasoo tarubo ada suubiyaas tasluxu ada suubiyaas ha nicmada aleyh ala aki aki korshay suubiyaas ey tascaa ada kurooraso fi salaaxiha salaaxi nicma nicmadiede suubiyawsha kurooraso letaw abaala kileya abaalkasaan gudahayte hadda korsa kaboogday abaala kileya taala may kagolay laamaya abaal mile ayr ani laakin ani an ya axbabtu jeeladay hu aka jeeladi fi llahi tacaala liajli llahi tacaala ilahay darkisa ka jeeladayu lang ahlu diin e wa taasa kalku reed ilahay dardisa kajeelada walalkay fil islaami saasa boogdahay ma walkale an abaalimalew qaala lmalaku malagi may kagooley fa ini an rasuulullahi of aadi akiladara ingalahayte mihilan ilahay adirsadi ahaw rasuulullahi ilahay rasulsha ahaa ilayka adilaha indiri liana allaha ilahay bakad axaba huwa ali jeeladay ka ad kajeeladiya indiri inan kin bishaaray bishaaradaas yani biana allaha tacaala ilahayba kad axaba huwa ali jeeladay ka ad oo walakin jeeladinmay kama sidi axbabta ad injelatayhu akaasoy filahi fihi filahi ala dartis ad injelati ad ilahay dartis minjelad ha ilahay adinka jeladi hawa mayure xadiska ahay muslimun ziyaaratu ahli lkhayri silay daliilshay xadiska tusiyahay muslim a wuriye yuqaalu may lerey ha fi lugat lcarab arsada huwa shaksadan imilgeliyey hu fulana imilgeliyey likadawan imilgeli inti infedhaw lankaas inti inkasugo gofun ad ertisaas ere yuqaalu may lerey arsada fulanun heblow imilgeliyey hu fulanko kale imil imilgeliyey fadheesiye likada walaago melan fadheesi intiin fedho intiin kasuga ari imil imilgeliyo kasaasure idaa wakala yuqaalu dalika lere idaa wakala huwa fulanki hadii wakaalado hu fulanko kale bixifdihi xifdi kada kadagas xifdisi hadii wakaalado walaan in ilaari heblo inta maraay inta dhe oob aragda yani lankaasaka karaadhe inti in fedho insug inta usub intaa mara doone ala lero taasa imilgelin lere wlmadrajatu bifatxi lmimi minta kordhawsha laakri waraa-i madra ra-ya laakri adariigu macnaahu macnaahu adariigu dariigo wado manaa madraja alaa madrajati alaa dariigihi hodheg fasl wamacnaa tarubuha macnaheedi taquumu antaad gumaaso biha binicmati nicmadii edeen gumaaso watascaa antaad rooraso fi salaaxiha salaaxi nicma nicmadii edeen suubagaki rooraso jarte maya ma jarte usun jawaabti saasay wacanhu an anasin nabi hurayrata e radi allahu taala anhu qala abu hurayr may golay qala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam la rasulki may golay man caada langi boogdo marilan lanjirin boogod o zaara ziyaarado akan akaaso lahu lima fi llahi ilahay dartisan ziyaarado naada munaadin koo naadiya ahu ahi man kaaso naadiye bian dhibta dhib nagati wadaba mashaaka soodka dhiba nagadi watabawata degdi min aljanati jinadesha manzilan makana degoo degdisaanka naadiye waado dhigawma sawama yuri hadis ka tirmidi wagala tirmidi mari hadisun hada hadisun xadis kasto xasan wafi bacdi nusahi nag sugnaaday arib xasan arib waanhu an abi hurayrata qal abu hurayr kala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka nay kagoray man caada lanki boogodo marilan lanjirin lanki boogod o saara ziyaarado akan walaal akaaso lah limaam manka walaal leyi fi llahi liajlilah ala boogodo naada ma ingnaadiyeyaho ahay mankaas ma ingnaadiye manka caaidka dad boogod ibnasa dad ziyaaradi munaadinka ngnaadiye angnaadiye o mayle bian dirta dhiiba nagdi wadaba dhiiba nagdi mashiyaaka mamshaaka wadaba may dhiib nagday mamshaaka socodkana dhiiba nagdi nazara wa socodkana dhiiba nagdi socodkada dareerahay oo diyaaradadin jeed dulankaas booqashadiisin jeed iya dhiib nagdi degdi min aljanati jinadeshe degdi manzilan makaana degow degdi wa rawaama yure xadiidka tirmidiy wuri qaala tirmidi may kagole xadiun hada xadiun wa xadiidkaas oo xasanun darjadiis hasan leh wafi bacli nusai nuskyaala baclisho may kusugnaaday garibun garib waan abi musa alashcariy radi allahu taala an abi musa mayl kuri ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaala nabiy laho may kagola inama mathalu ljaliisi inama inkal mahane mathalu ljalisi sifat ljalisi kan lalafadeedaw sifidis jaliiskaasoo asaalixi soobon iwa jaliisi suui kan onayo yani lalafadeeda oo hon lamadaasoy sifadiyo ka xaamil ilmiski wanaafiq ilkeri ka xaamil ilmiski miskikihum baray oo kale waay wakanafik lkiri bufna ki afufay oo kale waay facaamil miski miski kan hun bara ima an yuxdiya inisiyo ka ada kasi miskigaasay walkoosi waay baclan min almiski ini kasi miskig ini walkoosi mae wa ima an tabtaaca inaad shiraysato minhu min caamil miski barfonka kan hun bara inaad kushiraysato a wa ima an tajida inaad helo minhu min caamil miski riixan caraf dayibatan carafaas ini kuhel fiixo oo carafaasini gol ad faidi lay golaas markaas laakin wanaafiqulkiri buufnaankan afuufawna ima an yuxriga ini gubuga hiyaabaka hiyaabta ini gubo wa ima an tajida ini helo minhu min naafiqilkiri buufneekan afuufo washe riixan kuhelilay riixadaas oo mumtinatan uraas mutafaqun caleyh yucdika macnaahu yucdika kasiu wa nabi muusa kalkun yani wamujalasati imtiyaasa baabu ziyaarati ahli lkhayr wa mujalasatihim fadheeshadiyo faylatu ahli lkhayr rasuulka tusaalay sala allahu alayhi wasalam sin walfahmaan ya tusaale ahan ingaadadi ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala nabiy naumay ka gore inama mathalu ljaliisi kan lalafadheedaw sifidis jaliiskaasoo asaalixi suubun wa jaliisi suui ki lalafadheeday oo humaay sifidiyo ka xaamililmeske alawal bilawal wathani bithani wa yani jaliisu saala ka xaamililmiski wa jaliisu suna ka nafikirkiri alawal bilawal yani lafun warashurun murataba inama maal jaliisi kanfadheedo sifidiis jaliiskaaso asaalix iwa jaliis wamahalu jaliisi suu kan hun lafadheedo sifidood ka caamil miski miski kihumbaaray okal waayo anaafikilkir bofanakafufay okal waayo taasa shalin lamadaas tusaaladi o kasaase facaamil miski tilmaami rasuulka facaamil miski miski may lere afyabu diibi diib kan ka diibsan walcarafaw kan ka carafaw iya miski lere kolkan facaamil miski misk diibkan humbaara ima an yuxdiya huwa xaamilkaasi nisi ka ada kasi baclan min almiski mana miskiga baclo kumid ini kasiyo galantab king mari siri kaley manaha kugalantu soo fado bahate galanto king mariyo kasi misfoolba kinsi wa ima an tabtaaca inaad shiraysato minhu min caamil alkeri miski miski kan hunbaro inaad kushiraysat walaan carafe kogale walaan sadan fayler wa ima an tajida inaad helo anta minhu min caamil almiski riixan riixa kuhel baala leh mari beycdaasoo dayibatan diib leh riixo dhiibe kale kal kuhel faidila kuhelaasumana haye lanka jaliiso saalana taaso lanka jaliiso saalaga jaliiska suubon ena kadalika zon ini oo yani waa kay cilmaba kufaa'idaysato baalis dhagan shay bada fiirido dhagan shay yani ilaahay katoosh fiiridis das eba fidhisha iyo dhagan shay kulli dhan bad ilaahay kaxasuusad lanfaynasingay misme ini oonayo hadiib wal kushiraysato walku kucostato masaladan waahi injawaab erto masalaka insheeg misna ini onayo yani baalisa fadheedo kudo raxmadu saka degaas adin hakidegd yani faidi lay kuhelaaswa naafiqulkir usun ma wanaafiqulkiri buufne kan afuufaw alkir may leray alcadaadu birtumanka lamijes walkiru nu asdiku yani magaarku aladi yunfaku bihi lcadaadu kan birtu tuma wala ka afuufaw yani buufne meeltumaale baaliyelaysa argaas gole fatabdaribu naaru naartisi doandhaas وayadil minha sharar dhimbilnyaaln yani kuduldulaas kaatilnaami wak wanaafikulkiri boofano kan afuufaa ima an yuxrija huwa naafikulkirkas ini one gubo iyaabaka iyaabta gubwa dhimbilnyaalnidis afuufi ini dharka kookdido koogub waima an tajida inad helo minhu min naafikulkiri riixan riixa ku hel riixdaasoo mumtinatan uraas darkiya walka dhiye walaagiha uraaya ini walaas lama soodiyo fayda makwalaas jaliisu su na kaasusun jaliis susu lankungo balifede walaki lahamade mila kajiliye bada kajiliye yani wahaysaas walunga ki sheege lisa ka aaya kaafligaade dhibaato lay mana mutafakun aleyh hadiskana mutafak wa yucdika macnaahu yucdika siyay huwa naafiq yani miski wa siyay ka adika siya mana barfugawalko siya waruya may luriyey can abi hurayrata radi allahu taala canhu an nabiy sala allahu alayhi wasalam kolkan rasuulka sala allahu alayhi wasalam may nin tusaaleyahaye lamadan walhaad lamadan qof yonayaw addunyo yani waa kay masalan ba wal kumid e kaas oo buufne barfonka wal addunya kasaabsango kan kalena sun biratuma sun addunyada kasaabsanta yani waa kay saas wa lahay lamadi oo may lamid ayna lama qof oonayaw yani reed koona aakhira kaasuusiya koona aakhirada kuhalaaya lamid ayin kolka an lafadheetoy kolkan kan oo jalisusue an lafadheetoy aakhirada ay kuhalaayna وan abi hurayrata radi allahu taala anhu an nabiy sala الlahu alay slam qala nabiy naw may kagolay tunkaculmaratu naagala nikasade liarbain liajli arbain afar walhaa daraadiyo nagnikasade limaaliha liajli maaliha nagnikasade walixasabiha liajli xasabiha min dheer samadeediya nagnikasade walijamaaliha suuradiya nagnikasade walidiiniha nagnikasade fafarka liiban bidaati diini diinka tan saaxibe saribadiya daaka galanta dhulka dhiide wailaa saribadiya daaka hadi gal galanta dhulka dhiyaase khasaaras mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq wa yani an abi hurayrata radialahu taala an ahlu khairka la saaxibo sheelay an nabiy sala lahu ala salam qaala nabi mer tunkaxu lmaratu bilaamaya la guursade liarbacin liajli arbacin afar walaadaraadiyo la guursade liwaaxidatin min arbacin halinto afar kumide afartan halinto kumide daraadiyo la guursade liajli maaliha la guursade maala latahantilata daraadiye walan wayje la guursade waliajli xasabiha sharaftiye la guursade dad sharaf le kudhalatay hinana kujeeday yalaray saasa la guursade waliajli jamaaliha jamaalilmarati naagdo suurada lataa suuradiya la guursade waliajli diiniha din diin din alatalere ahludin ahlusala aha afifu ahayelere saasanan guursade adreed fadafir rasulka sala lahu alay salam haankelma e eh, tangay dooray fadafir yani waa kay kaliiban bidati dini dinka tangan saaxibe taribad yani hibdidlido yadaaka lamada ganyaadi dhuldhiye oo yani wa kay amarkay hadii khilaaftoob amarkay hadii khilaaftoob lamada ganyaada dhulka dhiyahanta bidaati dinka taasay kaliiban waay wailaa taribat yadaka lamada ganyaadi dhuldhiyahan mutafaqun aleyh ya khasaaras lay وamacnaahu macna hadis hadis macnaashi sheekh nin fasri mere ana الnaasa dadka yafsiduna gasadaayan fi lcaadati caada ahaan dhagan ahaan min almar'ati naagda hesheen gasadaayan hadihi lkhisaala khasfiyaalkan alarbaca faren gasadaayan afartan wal haada badana dadka bilaanta marki guursadaayan fiirsayaaya adreed faxris dadaal antaada mukaadabow lanka khidaatan suu badaayo ka dadaal calaa dati diini diinka tanga saaxiba ka dadaal wadafarka liiban biha bidaati diini kaliban baxsib waxris dadaal calaa suxbatiha suxbati dati diin daatu diinteeda kinkufokn adla saaxibi lahayti ka dadaalo manaa mayala intikal wal adunyala intikal maalaha firidi maalki baradema maalki dhamaado dhiikor mismee aniba yani waa kaylan fakiira guursidyarto yan dhibaatoka koy xasaboodu fiiridon yana kadalika lakinfaantunta dhiikor o jamaalhoob koyn jamaalki yani waa kay masalan badisreedhayne dhibka koyo khasaarka koyto dhiikor diinka kolkan diinkaasba reebe diinka faylew walow yani imraatun suda imraatun kada wali fadaasaato yani wa kay taas diinka leldoorel kolka may rasulkana barahay sala allahu alayhi wasalam nafcoda tila lan fiiriyaane wala la fiiriyaw diinta la fiiriyaw diinta antigoolaa ulahay so diinta dhowti kay galabgobdaaso kinka kaalmaya saase doorelili an ibni cabaasin radi allahu taala canhuma gaala ibna cabaas may ka gore qaala nabiyuna may ka golay sala allahu alayhi wasalam lijibril jibril may ngaray maa yamnacuka may ka gore be an tazuura iya ziyaarada aktara wal badan mima ku badan tazulu antaada ziyaaradaas dhaawna ziyaaradaas fanazla mahadegday wama natanazalu nanu un mahadegdegaan ilaa biamri rabbika rabiga amarshena kadegdegaan lahu li yani wa kay ma bayn lahu lilah lirabi rabig yale ma bayna aydina hortaan walihadi yalay wama kalfana bidalkan walihadi yalay wama bayna dalika laahi ilahi lamdatiyo walihadi wama bayna dalika almadkur madkurkas kaasa lamdatiyo walihadiya rabig lay waay rawahu lbukhariy tangna may buaha dalabu ziyaarati ahli lkhayri siyo وalb ziyarati ziyarati ahli اlkhair ahlu khair ziyaaradyooda dalaba mayninka koy asrljibiladilia a yani بn cabas kala بn cabas may gole kala nabiy na may ka golay sala الlahu alay slam may ngaray ma ymnacu may reebe kaada ko reebe jibrilo an tazura anta ini ada ziyaarata jibrilo na un hana boogato aktara wal badan imaayko badan tazuru anta ada ziyaarado jartay na un hana ziyaarado jartay walku badan ini ad hana ziyaarad may ko reebi mana beryaalka malka aragna mayan in ziyaarad ziyaarada ninka badi waayo ahlu khayr ziyaaradi la dalaba fanazla ma degday wama natanazalu aydan ilaha digi wama natanazalu naxnu unumahada degaan ilaa biamri rabbika rabiga idin shay degaan law lirabbi ale ma bayna aydina hortaan walihadi alay wama kalfana gadaalkan walihadi alay wama bayna dalika almadkuuri madkuurkaas kaasa lamdhatiyo walihadi alay aydaasa degdi rawa albuaari buaari adis wuriyey dalabkaas lay ahlu khayrka la dalbadaayo ziyaaradiis la dalbadaw lay daliil waan abi saciidin alkudri radi allahu taala anhu an nabiy sala allahu alay wasalam qala nabiy naomay kolay laa tusaaxiban la saaxibto ilaa muminan lay lisaaxib walaa yakul ay anlay dacaamaka ilaa tabiyon lay amayo ahlu salaax lay dadkaasa la dalbahay markaas rasulka namaraay may yani wa ka gaala nabiy naomay kolay laa tusaaxib antaadan la saaxibto ilankada lasaaxibaasa fiirsay ilaa muminan lang mumin ho yani imansha kaamila mumin lay lisaaxib walaa yakul ay anlay dacaamaka dacan raashinkan ay anlay ilaa tabiyon lang ilahay kosualay amoy rawaamay ura adiska abu daawud atirmidiy bisnaadin ha weri sanadkaasoo laa basa bi bisnaad sanadku sige basan lahan ya ka weri waa imam tirmidi waan abi hurairata radi allahu taala an bi bisanadi wa laa basa bi bi bilisnaadi sanad basan lahan ya ka weri imam tirmidi a weriyay abu daudna weri lamadi waan abi hurairata radi allahu taala canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qala nabiyu naw may ka goolay arajulu gof haye ahludiin la saaxiiba leray ahludiinkiisa laka ogaade arajulu cala dini khaliili ahaade ahludiinka walalang la saaxiibaw mail kheer ekijeeya mana or mirbaylakaje qala nabiy na may kagole arajul rajul kainun may haday ala dini khalil khalil rajuli rajulka yani widaashay dhagan shay korshe ahade a seed fal yandur axadukum axadkin ifiriyoy man yuhalil rasul ifikroy mahina ismarkiiba ofka widaaya kawaadane lankus widaaya kawaadahika fikroy fikran bahanya arajul rajul ala dini khalil khalil rajul rajulka di yani widaashay diintis korshe ahaade oo widaay fayl samaysato widaay fayl o wilaahin samaysaton meelun saasle kolka lamba may haday calaa diini khaliilihi yani waa kay khaliil rajuli rajulka widaashay widaay kaas diin shay korshay ahade falyandur hifiriyoy axadukum kookin hifiriyoy dadow kookin hifiriyoy man hifiriyo yukhaalilu huwa yani rajulka lawidaaya lankusa lawidaaya hifiriyoy ay lang ahludiin ahaado ay lanki lawidaaya hifiriyoy o yani ahludiin ay saaxib oob ahludiin ahaynn fajanib waa kafoga sawa mayure xadidka abu daud abu daud wri watirmidiyna weri bisnaadin sanadkaasoo saxiin iyo kuri wagala tirmidi imaamu tirmidi may ka golay xadiun xasanun hada xadiun xadidkaasoo xasanun darjidi hasan can abi musa alashcari radi lahu taala anhu ana nabiya sala lahu alayh wasalam qaala nabi naw may ka golay almaru gof maca man axaba lanki jeeli maca shaye haade lama lankiso jeeli maca shaye haade waay yani almaru gof maca man gof maca shaye haade axaba huwa mar ega jeelay manka jelay marag lankis jelay maasha halag amadilid yani e e wa ki saas hadis mutafakun aley muslim bukaariya weriye ahay saaso ahay wafi riwaayatin riwaaya kal gaala nabi na may kagoolay wafi riwaayatin qaala abu musa abu musa may kagoolay ila linabi nabag may dangara sala allahu alayhi wasalam arajul rajul yuxib huwa rajul may jeelade algoma goma jeelade walha lam yahay lama yalxaq huwa rajulka nang halaan nabiin bilgomin halaan qaala nabiy ka kagolay almaru qof maca man axaba lankiisu jeeli maca shay haade wa fi riwaayatin qaala abu musa may kagolay kiila linabiy nabag may langara sala allahu alayhi wasalam alrajulu of yuxib huwa rajul jelade algooma gooma jelade qoomka usundena isku jelade wala lama yalxaq huwa rajulka nan helal nabiyin bilqoomin helal ey lam yasil ndeerni ilaa darajatin darjada dadkaas deeren ndeersanay fil acmaali saalixa camalka subun iyo gabang nusun deelsunayne jeelade dadkaas ufayla isku jeelade camalkaasna magabusun tani wele lankaas qaala nabiy naw ka goolay almaru gof maca man axaba lankisu jeeli macasheeye haade wa riwaayo kale yani tangnay wa an anasin radi allahu taala an ana acraabiyan lanko reer baadiya gaala acraabiga may ka goolay hode kiila linabiy waa ku acraabiyan ana acraabiyan gaala acraabigi lirasuulilahi sala allahu alayh wasalam ay ngare mata saacatu saacada biyaama may hadateen saada qiyaam qiyaami dhagawe lelilya ima haade qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may ka gore he ma actadta may diyaarsati laa lisaacati saacda warsadaa iska dhegahay ma in diyaarsatay camal suubunga in diyaarsati ay saacda qiyaama may lan diyaarsa camal suubunga lan diyaarsade unguri maali walaasme may bua cibaado iyo yani ilaa dhawaanga lan diyaarsade tawi lan diyaarsade may diyaarsati qaala rajulki meeray nilfayna gobsad xubullaahi iyo warasuulihi waxubu rasuulihi diyaarsadiyan mana ilaha jeelan ilahiya jeela rasul sheni jelan taasa diyaarsadiyo hanasay diyaarsad qala nabiyuna umay kagoolay anta maca man ahbabta lankada jela maca shay haadaas mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq wa yani wa kay saaso qala ana acraabiyan lankorerbaadi gaal acraabig li rasuulillahi man garay sala allahu alay salam mata saacatu mata tagumu saacatu saacada kiyama saacada megumaas saacdo oo dunyada nkudamboyta megumaas qala nabiyuna gaala rasuul llahi sala allahu alay wasalam er macdadta may diyaarsati laha lisaaca saanta yaamomayn diyaarsati qala alacrabiyu meray xub llahi ilahi jecelsha diyaarsadi warasuuli waxubu rasuuli rasuulilahi ala rasuul shay jeelantisa diyaarsadi qaala nabiyu naomay kagolay almar anta ad markaan maca man axbabta lanked jeel maa shay hadas mutafaqun caleyh marki xadiidkan anas wuriya marki xadiidkan la sheegay oo saaseegi markaasa mer hadii bishaar asaabta eedan faraxin meren hadi saasdeet eed fara yani markaas yani bishaaro bagabneeren may walnay ana may jeela ereyhi markaaso ilah anas ma xadiska wuriya mel ilahiya jeela rasuulsha jeela abubakar jeela cumar jeela ari hobsasata dadkaasa jeela ari mana kalkun dadkaas dadka ahlusalaga jeelantiyo ya xadiska tusiyaha inilklibana wahada xadisun kan nafdu eh, muslimin waay wa fi riwaayatin lahuma lilbukaari wa muslim riwaaya bukaari muslim usugnaati macdadto ma diyaarsan eri carabiga le laha lisaacati saacada qiyaama ma diyaarsan min katiiri soomin soom sune e badidi ma diyaarsan walaa salaatin salaad sune e badanna ma diyaarsan walaa sadagati sadaga badan oon ana dhiibina man diyaarsan walaakin hase ahaate uib anma jeeda allah warasulah jeelaan mana anasay kamooda fade taas kal kamooda kore ku moodi korta leri anta ma man ahbabta yani wa fi wafi riwaayati lahuma ma acdadtu ma diyaarsan eri laha lisaacati min katiiri soomin soom badan man diyaarsan walaa salaatin walaa katiiri salaatin salaad badan man diyaarsan walaa sadagatin walaa katiiri sadaka sadaga badanna man diyaarsan walaakini hase ahaate uib anma jeela allah li warasulah rasuul allah ya jeeda ay anta maca man acbadta markaasa laii ay waniymutafaq lay akiyadilay wacan ibni mascuudin radi allahu taala anhu a qaala cabdullahi ibn mascuud may may kagol ja rajulu rajulka ilaa rasuuli ilahi inkoy sala allahu alayhi wasalam faqaala rajulu rajulki mere ya rasuul allah ilahi rasuulkiisio kayfa tagoolo adase kagoolaas fi rajulin rajul sayarfadi rajulkaas oo xaba jeel gooman goom jeel walam yalxaq walhaal lam yalxaq huwa rajulka nin helal nabin bilgoomin helal acmaaliyo lingnan lahayne waan isku jeeli sayarfadiyo faqala rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ila rasulka may kagolay almar gof maca man axaba lankiisu jeeli macshay haade kalkun dadka jecelka eeda jeeladaas fiiri kalkun fiirsay dadka ahlu khairka ahlu salaxga ahlu diinka anasay jeelaw mana baynama dadka oo kufaartay gaaladaasi munaafiqiintaasayna halineebadaas mana lankeeda jeeladaas lanfayl ahlu diin ahaadoy almaru maca man axba bari maca man axba man axaba huwa almaru gofka maca man qof macshay haade axaba huwa maraga jeeli lankis jeeli macshay haade ha bicibaadada tidio haba helne maca shuhade mutafaqun caleyh waan abi hurayrata radi allahu taala anhu an inabiy sala allahu alay salam qaala nabiyu naomay ka goolay annaasu dadka macaadinu asalyaalo waay kamacaadini zihri zihebki godgalamyaalshay lamide ah wafila kamacaadini lfila fidadi godgalamyaalshay lamide ah, khiyaaruhum khiyaaru nnaasi dadka doorkoodi fi ljaahiliya jaahiliinta dhaadiyo doorkoodi khiyaaruhum khiyaaru nnaas dadka doorkood waay fi lislaam islaamka dishay dooran haadeen ida tabuhu hadii kasmaysadaan oo diinta fahmam walarwaaxu arwaaxada junuudun junuud wa junuuddaas waa mujanadatun yani waa kay la kulmiyey famaagi tacaarafa isogoonsaday minha min almacaarib minha min alarwaaxi isogoonsaday italafa huwa maagaso inisdumume wamaagi tanakara isinkiray minha min alarwaaxi isinkirina ikhtalafa iskhilaafayra waama yuri xadidku muslimun muslim iya wiri wahay warawa lbukhaariy qawlaho mawl nabiy alarwaxu ila akhiri yawris min riwaayati caisaa radi alahu taala anha ana abi hurayrata radi alahu taala an abi hurayra may bal kuriye an nabiy sala lahu alayه wasalam kaala nabiy nabaynika gooli annaasu dadka macaadinu asalyaal waay ay usulon asalyaalo ay junud yani wa kay usulon asalyaal wa yani kamacaadin dahbi dahebki asalyaalshay lamide walfilati kamacaadin lfilati filadi asalyaalsha lamide filada meeli godka e laakubiyaw ama deebka godshay meelila kubiya okal ya masala godkun kolkun hooba kubiyaas marko ma kubiyaas wal fayle kubiyaas deeb fayle kaalise eh, markoona deebka toore iska dardare deebun waa biyaas filon waa biyaas saasu marka yani saasu dadkana saasa lamideyin kolkun dadko hano faylayin hano yani saasu iska dardaro masala sida asalkaaso ay oo kale yain annaasu dadka macaadinu ka yani mahay godgalamiyaal waay kamacaadin deebi walfilati deebki filadi godgalamiyaalso lamid e oo kale waay usul oo meelaas kula jeedaan manaa kolkan khiyaaruhum khiyaaru nnaasi dadka kuwood oo doorka eho akhyaarte fil jaahiliyati jaahiliyada zaminshe akhyaar haayeen lay haddana khiyaaruhum khiyaaru nnaas dadka doorkooda hadeen fil islaami wa waktigii jaahil jahligi jaray oo diin laanta lahaay dadki dadka degnaayeen oo akhyaaran haayeen haddana islaamka haba garan hadana anase akhyarnagdaayan anasay doore mana laakin may lagad may gede ida fagoho hadii kas maysadan diinta fahman bua walarwaaxu arwaaxad junudun jumuucun jumuuc waay jumuucdaas oo mujanadatun lakulmiyay ee jumuucun waayo mujtamicatun kulunti fi caalimi larwaaxi arwaaxga caalamtiska kulunti ruuxun ogdaa kofkan bin aadanka fii badni umihi e marka kajariya yalhakaridi ee ruux markaas walakariday ruux markaa dhanba mawjuud hay kalkun ruuxi oo hordhaan haa isagoonsadi yahooba addunyada kooyan hadin is ogoonsade ruuxi yagas inkirin addunya obkoon iskinkira yani wal arwaaxu arwaaxada ruuxiyaalka ruuxun oo binaadamka arwaaxada ka jarta junuudun waaye rasuulka sala lahu alay slam jumuucun jumuuc waay walkulumiyu jumuucdaasoo mujanadatun mujtamicatun kuluntay fi caalim larwaaxi ka kulunti caalim larwaax arwaaxada caalimka caalam yani waa kay caalamkeed ka kulunti caalam larwaax calamularwaxka kunt famaadi tacaarafa is ogoonsado minha min alarwaaxi arwaaxadaas isagoonsado min alarwaaxi fi ma baynaha qabla khalqiha wada fi caalami alarwaaxi waliba isagoonsado ogoonsado inti eeb lang abuurne ofki langkaridne is ogoonsado italafa inisdumame ey anasa iswehelsadey wajatamaca bacduha ilaa bacdin bacli bacdo kale nkuluma fi dunya adunyada inti oo ruux langkaridna ofka lang abuurne hordhaanbaba is ogoonsanaye addunya hoobkoyan adhowta isjeeladaayan isnasdumamaayan isweelsadaayan a wamaagi tanaakara isinkiro minha min alarwaaxi arwaaxadaas isinkir ey lam yatacaaraf fi ma baynaha dhaadiya iniskasna fi caalami alarwaaxi wa caalam alarwaax warihan iskakasnor dhaanb ikhtalafa iskhilaafay fi dunya iskhilaafay walam yanas fi ma baynaha misweelsadaayo iskhilaafay wa rawaama yurey adiska muslim imaamu muslim iya warawa lbukaariy imaam albukaari may weriyey gowlahu gowl nabi nawa goolshi alarwaxu ilaa aakiri taasa weri mana ahi walarwaxu lakubilaw walarwaxu junudu mujanada taasa weri mana min gowli min riwaayati aisata ana abi hurayran makurine bukaari may kuriyey min riwaayati aisata radi allahu taala anha aisha iya kuri waay riwaayadi aisha riwaayadi kuri wacan usayr ibni camrin wayugaalo ibnu jaabirin wahuwa bilami hamza user wafatxi sini user sintaas almuhmalati dhibactiri user qala abu user qaala useer kasay may kagoolay kana cumar بن الخadaab radi alahu taala anhu cumar bin khadaab may haaday ida ataa cumar hadii maro aleyhi alaa cumar cumar korshi hadii maraano amdaadun yani dad oo jamaaca jamaaca oo gurmad eh amdaadu ahlilyamani ahlulyaman gurmadkood hadii hamaraan sa'ala huwa cumar su'aalayhum yani amdaadas ahlulyaman kaas hum ahlalyaman iyo su'aalay afikum dhadin miya uways uways bnu caamirin uweys bin camir iya dhahdin haade isa warsada xata ataa ilaa kumar ala uweysin uweys korshay kumar radi alahu taala anhu qaala cumar may kakolay lah uweys antaad uweys bnu camirin ata qaala uweys may kakolay nacam ha qaala cumar may kakolay min muraadin gabilki muraad deraaya ku ahaatay qaala uweys may kakolay ay yani uma min qarnin de uma min qarnin raayigi qarnin deraaya ku ahaatay qaala uweys may kakolay nacam ha qaala cumar may kakolay fakana bikaad gobodamiya barasun baras haadi jiray yani waa fabara'ta roysatay minhu min albarasi kuroysatay ilaa mawdica dirami diramko meel saarmaayin qaala uwees may kagolay nacam ha qaala cumar may kagolay laka waalidatun aayakin sugnaatay qaala yani uweys may kagolay nacam ha qaala cumar may kagolay samictu dheegi tilmaantib hoobsheedilmeere hadi kora may kudheegay rasuul allahi kagolay sala allahu alayhi wasalam yaqul rasuulka halka golaa dheegi yaatiku may sinkooyi doonana yani waa kay sinkooyi doone calaykum korkin maha mara doone uweys bnu caamirin uweys bnu caamir yaha mara doon maca amdaadi ahli lyaman ahlulyaman gurmadkooda macaisho yaala mara doon min muraadinga ku ahaadi qabiil saywiin uma min garnin raygo garnera ku ahaadi wakana bibi weysi uweys gobadisa barasu barasaadi fabara uweys roysday bibi barasi ilaa mawli cabdiramin dirabko mawla shimay lahu uweys may ban sugnaatay waalidatun huwa uweysna biha bilwaalidati baron barangay low aksama huwa uweys dhaarado cala lahi ilahay korshay ka dhaarado laa bara huwa ana yani waa ka ilaa bara huwa alan baariye uweys baariye fain istaacta hadii ad awoodo an ystakfira huwa awes in dhaafatin dalabo laka lahanta ilahay kintoog ad awoodo fafcal fal sa rasuulka yara e fastakfir dhaafatin dalab oo yani weso lian lahantay cumara ilahay intog ilahay ini demigay dhaafi intog fastakfara wes wes dhaafatin dalabay hadis bal an daliliya dhaafatin dalabi law li cumar an dhaafatin dalabi faqala cumar cumar may ka golay law li wes maynara ayna turidunta injeed weso qaala wes may ka golay alkufata urid lkufata kufi falaay qala cumar cumar may kagolay alaa abtugo ma abtugaayo lakad laanta ilaa caamiliha caamil kufa kufa lanka oo madax she gudoomisha e lawargadkinka abtugey oo hadhowtisi kinka kaalmay kala wes may kagolay akunu an haado fi kabaraa naasi dadka kuwa gagarsoon dhahdi on haad ya axabu lijelan badin ilaya nantika eh lankaasoy karaamay hoo beerto lanka insheedo yani bulshada dhahdiyo kafaafsa mafada eri mana dadka dhahdiyo kaoon ngoosay haado minkas ne fadew bashurngane fadew falama kana min alcaami sanadki markaasal caamki almogulagaabilsanaayo xaja rajuln rajulka oo xaji rajulkaas oo min ashraafi ashraafi ahli lyaman ahlulyan yani ahluyaman kooda oo sharafka lana kumide fawafa cumara cumar yanseedi fasala yani wa kay huwa cumar su-aalay ho rajulkiya su-aali can uweysinga su-aali faqaala rajul rajulki may kagolay talagtu kutabay weysaa kutabi rasal beyti haal ay gurishayki onayo ad yani yani adban rasal beyti beetkay haal ay ki onayo yani duun eh ay duhi aho yani baliyoysno saasa kutabi qalila mataaci hal alafiski yar ayaa kutabi lankusuge ha lankaas lang o sku maskin aho gurushay dhon walan yaalne laaban yaalne yani gurushay dhong yani adban o dun eu mana saasa kutabi sari tilmaami qaala cumar cumar may golay samictu degi rasuul alahi sala allahu alayه wasalam degi lankusuge ilah diski makile danga saasangaymaay rasuulka kudheegi yagul rasuulka halkoola sala allahu alayه wasalam yatimay mara doone calaykum korkin uwes waysubnu caamirin hamara doon maca amdaadin gurmad macasho almaradoon jesh maca jeshin ana amdaadkaas oo min ahlilyaman yanu yaman kumida min muraadinga ku ahaadi rajulku sige reer muraada ku ahaad uma min qarning hadan saayko qarno leeraa ku ahaad qarani kana b b wes wes obadisamay haatay barasun ahaad fa bara wes roysday minhu min albaras ilaa mawdica diramin diramko mawdica shay maayo law liwes an sugnaati waalidatun an sugnaati aadis huwa uwesna biha bilwaalidati waalidadeede barn mxsin isaan sameeye barangey lo agsama hua huweskasi dhaarad cal lahi ilahay korshika dhaarad bara hu anan baariye huweiskas an baariye fain istadacta adi ad awoodo ya rasuulka hadi kor yari an yastafira huwa wes ini dhaafidin dalab lakadalaanta dhaafidin kin dalab hadi awood fafcal fal faataa huwa rajulki korkun hooblin tilmaami reermadinbaskahayan ah, anseedi weysan anseedi faqaala may ka gole istafir weso dhaafatin dalab lian lahantay dhaafidin dalab qaala wesin wes may ka gole anta adi axdas usub cahdan min ahdin zamanka bisafarin safarka usub safarkaasoo saalixin wa adi hadda aj kakoytey safar fail baytullahi alxaraamiyo yani waa kay kakoytey lamadii masjidka salaamtey dhaafatin dalab eri mana fastakfir li dhaafatin in dalab maala rajul meri maya saas ma e istakfir li ada dhaafatin in dalab maala weesmay kagoolay anta axdatu adi usub cahdan min ahdin zaman bisafarin safarka usub safarkaasoo saalixin adi harameyn kakoyt e fastarsi dhaafatin dalab lian lahantay dhaafatin dala mana qaala may kagoolay rajulki yani qaala uweyso marki kalku lankas markasaba dhaafatin dalab layle arag iya dareemay mayrahin qaala uweys uweys may kagoolay lagita lagita lakuluntay cumara cumara lakuluntay cumar hadis sheegay ama hadis kasay lakin afyar mana aw dhambis loogu jarnay dhaafatin mi miyari jarne sidee cumara lakuluntay ma sar yani wa kay masalan baafoya qaala may kagoolay rajulki nacam bis fastarfara huwa uweys dhaafatin an dalabi lahu lirajul fafadina naasu kalku bulshadii dhahgal fafadina naasu dadka dhugoowen lahliwesan dhugoowen lankan lan hadidkasuya dad rasulka hor dardaarame rasulka baduka hor asa dardaarmay lan fayle walen rasulka markhaati nagdeleri sala allahu alay salam yani wa kay bes bandala gawre dadkian dhugoowen lankasankoye daafatin balabalays bes kalku yani tiyedahaytin usuna maogol fandalaga tabi cala wajhi hortisan fahidin yamanti lanku tabi hawaama yuri adisana muslimun muslim ya oo kalkun dadka ahlusalaaxga duaadalku dalfadawti daliilshaley mana an abi usayrin abi wahay wa an usayr ibni camrin wayugaalo mayla sheegay ibnu jaabirin wal sheegay yani useyr ibnu jaabir ibnu camrin me ibnu jaabir wal sheegay useyr ibnu jaabir ama useyr ibnu camrin lamadaas wahuwa useyrka magaashay bilamilhamzati yalaakay hamzada la godo useyr le wafati sini useyr siintaas wal muhimada kala qaala useyr may ka goolay kana cumar bn lkhadaab radi allahu taala anhu cumar bin khadaab may haada ida ataa ida maraati maro aleyh la cumar cumar korshiha maraano amdaadun amdaada maran amdaadun bifatxin fahum aljamacatu alj aljamacatu algusaatu jamaacadulas aladina yumiduuna ziyaadiyaayano oo taakuleeyayan juyuush alislaami fi lgazwi waay wa axaduhum madad yalala ziyaada amdaadna jamac sha mana axaduhum madad jamacshon amdaad jamac sha mana kolka ida ataa hadiha maro aleyh la cumar korshiha maraano amdaadu ahli lyamani ahlulyaman gurmadkooda kuwa oo ziyaadada aho ciidanka muslimiinta gurmado ah. gurmada ha maraan saala huwa cumar su'aalay hum amdadasa su'aalay hum ahlalyamana su'aalay hafikum dhahdin miya uways bnu camirin uways bnu camir haadi seeraay falama hataa ataa ilaha maro calaa uwaysin ataa ataa huwa cumar inti ku maro calaa uwaysin radia allahu taala anhu kumarsin waraysadaay awako kan waneri korsurmi kolku qaala cumaru faqaala cumaru cumar may kagoolay lahli uwaysnay ngara antaas huways bnu caamirin yataw huways bnu caamir lanjilera yataw qaala huways may kagolay nacma qaala cumar may kagolay min muraadin qabiilkii muraad leraay ismu qabiilatin qabiilkii muraad leraay ya ku dhalatay qaala oh. may yani uma min qarnin raayigi oo qabiilkaas muraadkuma ku ahaye qaran leraay qaran leraay ku dhalatay waa qaranin waay batnun minhu la jilba oo kumid hadayo yani is qabiiladaas uh, qaran ku ahadi qaran binu ramaan binu naajiyata binu muraad aha muraadka obo oh, qabiilki winayu barankun unug yani babno mana raay kumid abtirka may nagday baran binu raman binu najiyata binu muraad min muraadin gabilki wina baranna babnong oo min algabilati kumid red jilibkaaso onayaw yani os yani garan eh, jilibkaas onayaw yani muraadaye ku ahaatay uma min garanin raayki garan raaye ku ahaatay kala wes may kagoray nacam ha kala cumar may kagoray fakana bika gobdaadi jartay barasun baras tilmaantiya rahay barasun baras gobdaadi jiray jirodaas barasa gaba jartay fabarata roysatay minhu min albarasi kuroysatay ilaa mawdica diramin diramka mawdacshayma qaala uweys may kagolay nacma qaala cumar may kagolay laka alaka ada kin sugnaatay waalidatun aha kin sugnaatay qaala uweys may kagolay nacma qaala cumar may kagolay samictu dheegi walaanan taasin warayslahay rasuulalahi adu korku dheegi sala lahu alay salam yagul rasuulka halka goola yati mahe mara doone calaykum korkin uways bnu caamiringa korkinga mara doon maca amdaadi ahli lyaman ahlulyman ciidankooda macasheeyi hala mara doon min muraadin qabiilka muraad leelaa ku aadi uma min qarnin raayiga oonay muraad yani dharan leerawya ku aadi kana bibi wesin wes gobadisnay haadi jartay barasun haadi jarti fabaraahu wes roysday minu min albarasi lama ubica dirami diramko maumacashay diramkon dili saarmaayo law li sugnaati waalidatun ahayd aadoon sugnaati aw shay dhimaday aadisa noolaalion sugnaati huwa uwesna baron baarangay biha bilwaalidati waalidadiyade baarangay baaranimada naftiya yani aranfayle sifalle fayle gofka mumanka lagadalmaamawa barangay lo agsama dhaardo yani weskasoy dhaarod ala lahi ilahay korshay ka dhaarod laa barahu adan baariyahu weskasan baariya ilahay korshay ka dhaarod wallahi ka dhaarod geeg ilahay roobashanao eradon ilahay an baariyay dantisan welewa lan saase saasan faylo fain istadacta adi ad awoodo cumaro an yastakfirahu awesini dhaafatin dalab laka adlaanta kin dhaafatin dalab adi ad awoodo fafcal fal sa rasuulka adu kor yariyo ereedmay welase kor eh, ishor surug maaha adaba hada ka deeray e fastakfir yani afdal taabiciina lere uways lgarani afdal taabiciina uways lgarani yani saasa lere kalku fastakfir dhaafatin dalab lian lahantay dhaafatin dalabo fastakfara huwa uways dhaafatin dalabay lahu licumar cumara dhaafatin dalabi cumar oo niyo yani asxaabto aynka fadl badan hadi lero bacda abi bakr bacda rasuulilahi sala lahu ala slam abubakar anka fadl badan abubakar maykig cumar akig cumarki hadi lankan oo niyo kufaa faalil oo mafdul yani kudalba maala ay yani saaso dan saxaabiya jaliil eho min casharati lmubashiriin kumid eho asxaabta lankin fadl badnay lankiyakigi eh amir lmuminiin alamir thani eh yaw mana lankin ado taabici eh ilahi intugley mana qaala cumar cumar may kagooley lahu liwes may ngaray yani wa kay ayna ayna turiidu anta doonas mana qaala cumar lahu liwes may ngaray ayna anta fastakfara huwa wes afatin dalbi lahu licumar wa qaala cumaru cumar yani wa kay masalan oo kolkan fal badanaan matusiyaas mana cumar isku fal badan iyo isku fal badan mae eh mana laakin may bu aha doa dardaartasala duka horlan dardaarimi in dhaafatin dalaba lili taasna may lana barahay dadka ahlusalaaga ini dhaafatin lagu dalbada ilahay nintug dhero daliilsha gaala cumar cumar may kagoolay lahu li wes may ngar ayna turiidu inte fadaas inte qaala cumar qaala weys may kagoolay alkufata uriidu lkufata kufi fale qaala cumar cumar may kagoolay alaa tuga maabtugaayo lakadalaanta makin abtugaayo ilaa caamili ya caamili lkufa koofu gudoomiyiisha makin abtugaayo kinka kaalmay ho badan seed darjida an ogaado ogon yani an ogaado reed haalufadlanimada an ogaado si kinka kaalmay galankiisi baala wes may kagolay akunu anhaad ahaad ey kowni ahaanshaday akunu axabu axabu hadiyaar akunu nu ficil mudaaraco kalkun kowni oo kale likaawile sabkun bilaa saabigtila akunu kowni an ahaanshaday yani waa kay fi amara fi abaraat fi kabraa nnaasi dadka kuwood ka garsoon an akun an haado fi kabraa الnaasi dadka kuwood ka garsoon an haada ya axabu lijelan badan yila yanantikalinjelan badan yiwa ay dadka kuwa mu muuqdan an haado malinkujelan yahan garsoon haad fi kabraa الnaas dadka bacafadooda an haad ya axabu lijelan badan yi ama fi kabraa الnaas dadka kuwood ka garsoon an haada ya axabu lijelan badan yi ila yanantikalinjelan badan yi walba magaaga lankaaso insidaho inku abtugdo isku dhaafari mana qimada in issheegdo isku dhaaf bes yani wa kay falama kana marki xasalay min alcaami sanadki marki asal caamki almuqbil kaabilsuna ya xaja rajul rajul ya xaja rajulkaaso min ashraafi ashraafi ahli lyaman ahlu yaman yani ashraaftood kuwood sharafta la kumide fawafa rajulki inseeday faxadara xaadiray rajulki cumara cumar yan xaadir inseedi cumar yan xaadira inseedi yani markaasa fasa'ala huwa cumar su'aaley hu rajulkiya suaali an uweysin yamaanka koytay ha lanka uweys ulgaran ilaro faqaala rajulki mer taraktu wa kutabi hakase hu wesa kutabi rasal beyt betkay halayki dunga gur gurishay dungaya yani yani daasha ki jaro saasa kutabi galilal mataaci alaabtisna halayki yaryaa kutabi oo alaabnan gabne lang addunya kasbadon hayne zahid isku isku cibaadaysadaa kutabi lankaas hay saaso qaala may kagole cumar samictu leegi lan kusuge saasa tilmaanta isku biyahayt lan ees giiman la ilahay dis lew may weli samictu rasuul alahi adegi sala lahu ala slm yaqul rasuulka gool adegi yaati may hamaradoone alaykum korkin uways uwaysubnu caamirin hamaradoon maca amdaadin jamaaca maisho maca jamaacatin jamaaca maisho usoo i jamaacadaasoo min ahlilyaman iyo ahlilyaman kumid min muraadin qabiil muraad leraa ku aad uma min garanin raaygo garan lera oo muraadku dhaladi ay jilibka oona muraad kumid ku ahaad kana b b wes wes kobadis ahaada jarti baraso fabara fabaraa huwa wes roysl minhu min albarasi roysl ilaa mawdica diramin diramko meelo saara maayo lawli uweysingan sugnaati waalidatun ahay huwa uweysn biha bilwaalidati barun muxsinu muxsin iya ambara falaayon ihsan eh falaw loo absama huwa uweys dhaarad alalah ilahay kolshak dhaarad la bara huwa alan baariyay hu weys baariya wa ey la jacalahu ilahay weelay baaran bigasamihi gayra xanifin wadalika biikmaali ma absama aleyh kalka baariya ilahay baariya dika dhaarad lahayo saasa rasuulka deegi sala allahu alay wasalam fain istatacta rasuulka meeray fain istatacta diad awoodo an ystakfira huwa uwes ini dhaafisin dalab laka adlaanta cumaro fafcal fala yarumana hadis kasa kuhaayo rasuulka kuhaay sala lahu alay salam bes fataa rajulki nagaday seeday yaman booseedi uweysangan seedi faqaala rajul rajulki mer astakfir li dhaafatin in dalab istakfir anta uweyso dhaafatin dalab yani wa kay istakfir dhaafatin dalab li an laantay dhaafatin in dalab qaala uweyso may kagol anta adiba ahdatu usub cahdan min ahdin zamanka usub bisafarin safarka usub safarkaasoo saale adi ba ada xarameynka xajka kakoytay adlay dhaafatin in dalab fastakfir anta ada dhaafatin dalab adi xaaje lian laantay dhaafatin dalab kaala rajul mer taas le istafir li dhaafatin in dalab weyso kaala weysmanka gole anta adi adad kusub adan minadin zamin kusub bisafarin kusub safarkaasoo saale e fastakfir anta ada nafta dhaafatin dalab lian laantay kaala uweyso marki dembi weys marki lankan hajeesin arge mere lakita lakita alakuluntahe cumar alakulunta cumar walakii sheegay kaala rajulki mere nacam ha cumar alakulumi bis fastaktara huwa uweys dhaafatin dalbi lahu lirajuli fafadina annaasu dadka dhugoweyn lahu uweys an dhugoweyn lankasaban koonay dhaafatin dalba leri kalku naga sharuf leh ahlu sharaf e ata rasuulka markhaati kinagday yani shahaadadii rasuulka haysa tacfiida lahaaye dhaafatin dalba leri mana bes marki dembe fandalagared tabi isku tabi dabulsidan ku dhaafay oo mashhuurba nagdahay arg fandalaga huwa uweys tabi calaa wajhi hortisan tabi rawa muslim muslim iyo wadiskan weriyey wafi riwaayati limuslim ila an usayr bni jaabir laylkuriya horay meershakya an usayr bn jaabir radia lahu taala an horay magagala awshenka daray waana hanin sheegi tan yeede nafsiya usayr bin amrin wayuaal may lera ibnu jaabiri usayr binu jaabir lerela hadu si toose mashakin yani muslim markiuriya wa fi riwaayatin limuslim ayda an usayr bni jaabirin laylkuriya radia lahu taala anhu ana ahla lkufati ahla lkufiya wafaduu xaadire calaa cumara cumar anselin radia lahu taala anhu wa fihim fi lwafdi wafti dhaliyon rajulun kajar rajulkaasoo miman ina kumid kaan ahaaday yaskaru kikijaasyasawhad biwaysin wes kijaasyasawhad faqaala cumaru cumar may goolay hal haahuna meelintan axadun haadaaday aadkaasoo min algaraniyiina reer garaniyiin kumid ahaaday fa jaa dalika arajul rajulkaas kaase wa koy yani faqaala cumaru cumar may goolay ina rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam kad gaala huwa rasuulka may goolay ina rajula rajul iya yati koi doone kumisinsin koi doon min alyamani yamaishesingkoidonugalo lah lirajul iwaysun eraw laa yadawan kutabaan bilyaman yaman ishe yaman dhaadiyan kutabaan gayra umin aadis oo lah lil yahay rajuli rajulkaasn sugnaatima kad kana bibi rajuli bayaalun cadaan ahaada jarti fadaca allaha taala ilahay tooge fadhab allahu ilahay tabiyayhu albayaala tabi ilaa mawdica dinaari dinaarko mahay dinaari mawlacshima aw dirami ilaa mawdica diramima faman lagya lankilakulmahu eskasoy minkum isinhalsinkumiday falyastakfir huwa man kusuga dhaafatin dalabo falyastakfir huwa kuwa iska dhaafatin dalabo lakum isin lahaanti yani saas wa ay may leeyaha riwaayadan can useyr bin jaabirin radi allahu taala ana ahla lkufa iya wafadu xaadireen calaa cumar an xaadiren wa xajiya kooyen cumar an seede radi allahu taala an wa fihim fi ahli lkuf wa fihim fi ahli lkufna rajulun kasugni rajulkaasoo minman ina kumide kana rajulka haaday yuskaru lan shagla yuskaru yaskaru le ya yaskharu lay wa fihim fi ahli lkufa ahli lkufa dhadi on rajulun rajul yahal rajulkaas oo min man ina kumida kana huwa rajulka haday yaskaru kikijazya sawaadi biweysin weskijazya sawaad ama yus yani wa kay saas waay wa fihim rajulun ahal rajulkaas oo min man ina kumida kana huwa manka haday yuskaru kilankijazya sawhad biweysin weskinkijazya weski weski liguguraw lankaaso iya dhahdi kusugnaad mis rajulka weski jazya saakajari wafihim fi ahli lkufa may kasugnaaday rajulun rajul kaaso min man kumide kana huwa man kahaaday yaskar huwa manka kikajeesjeesawaadi bi uweysin uweyska jeesjeesawaadi ahlkufuga dhadi o a lanka oo uweyska jeesjeesaw kajari misme uweyska nafsi lanka a kajari oo uweys eraw oo dabtin uweys uweys kajeesjeeseen mana faqaala cumaru tan hay naskudle surahaan sagalka yaskar tidi wa fihim rajul akajari rajulkaaso min man kumide kana huwa rajulkahaaday yaskar kikajeesjeesaw bi uweysin uweys kajeesjeesawaadi fagala cumar mer yalahuna milintan axadun eya axad kaasoo min alqaraniyiina reer qaraniyiin kumida ka jara lang reer qaraniyiin singdah jira fajaamay koy dalika rajul rajulki o weskajeesaya koy fagala cumar cumar may kagolay ina rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam kada gaala huwa rasuulka may kagolay ina rajulan rajul yayati koy doon kumisintiin koy doon rajul kaasoo min alyamani min ahli lyaman ahlulyaman kumida yugaal lahu lirajuli rajulka magaashelera uweysun uweys lera laa yadac huwa rajulkan kutabaan fi lyaman yaman kutabaan ayra umin aadi ismain umadaas oo lah lirajul lah liweswesusunaatimalankalan kutabaan helshay qaraabadiis dong aadisday yaman kutaba kada kana bi bilwes wes gobadi samay hatay bayaalon cadaan fadacaa huwa uwes tugi allah taala ilahay tugi tugda badi faadhab allahu taala ilahay na tabiyey o ewaakay baraski bayaalkiya tabi ilaa mawdica dinaari dinaarko mawlashayma awi dirami ilaa mawdica dirami shakraawleywa diramko mawlashayma faman laiya lankilakulma hu uwes minkum isin halkin kumida falyastakfir huwa wes kasoy dhaafatin dalbay lakum isin lahankin sin dhaafatin dalbay sa rasulka ri wafi riwaayatin lahu limuslim an cumar alil kuriya radi allahu taala anhu qala cumar may ka gol ini ana samictu dheegi ini ana samictu may dheegey rasuul allahi dheegi sala allahu alay slam yagul rasuulka halka gola ina khayra taabiciina taabiciinta kaan khayr badan rajulun waay yugalu lahu lirajuli rajulkuna uwaysu uwaysgara walahu wali wesamayn sugnaatay waalidatun ahayan sugnaati wakana bibi wes weskobadisnayaatay bayaadon cadaan yahaatay famaro fara hu yani wa kay wes fara falyastakfir huwa wes daafatin dalabaylakumisin lahantin wa fi riwayatin law an cumara mayl kuriyey radi allahu taala an qala cumar inika gol inan samitu legi rasuul allahi sala allahu ala slam yaqul rasulka algoladhi ina khayra taabiciina taabiciinta kan khayr badan rajulun wa yugalu law lirajuli rajulka lera lera walahu wali wes wes mayn sugnaatay waalidatun ahayan sugnaatay kana b b ues ues babadis may hatay bayaalon adanyahati famuro farahu ues fara falyastakfir dafatin dalabe huwa ueska lakum isin dafatin sin dalabe qawluhu kabara innaasi wali kolkan garib e fasraay qawluhu qawl nabi nabo yani qawluhu qawl uwes qawluhu qawl uwes uwes golshay kabara innaasi dadka kuwa ka garsoonka goli bifati lgini alakhi almucjamati waiskani lbari walbilbasdi teego laki kabara hamsidaas teeg wahum abara maylare fugaraahm fugara naas dadka fakiirintooda wasacaalikum isku macnilay wasacaalikum sacaaliku naasi dadka kuwaod on fakiirinta waay waman yaqubara lere laa yucrafu lankasan caynuhu caynuma dadka yani entis lankasan min aklaaqihim aklaaqi naas dadka dhehanaantood dadka markis iska dhex jiraan lanki goono lanki lankabiyaal taasa lankasa yani kubara oo garsan mana walamdaad amdaad jamcu madadin madadin lijamihim daadka jami wahum madad maylare alacwaanu kaalmiyaal waay wanaasiruna ha gargaarayan aladina kuwaas oo kaanu aden yumiduna ku taakulaya kaalmaya haden almuslimiina muslimiinta fi jihaadi kaalmayaayen ay saas wa wa qawluhu qawlu uwees uwees koolshay kabara innaasi kakooli akunu axabu yasihor ila akunu an haado fi kabara innaasi dadka kuwood oo fakiirinta o daciifinta an haad ama dadka kuwood ka garsoon an haad iyo axabu lijilmad ilah boolkas unajeediya bifat lkini orta la dhaha bifat lkini inta kordhosela abara intasol mucjamat waiskanilbay baada reeboshe abra wabilmadi kabrai wahum kabriga maylagasay jamac wa bahi fuqaraa fuqaraa naas dadka fakiirintooda waay watacalikum tacalikum naas dadka yani fakiirintooda lay waay isku macna waman waay laa yucrafu caynu caynu man manka entisan kasaan min akhlaaqihim akhlaaqi naas dadka kuwooda iska darsanna kumid eh walmdaadu amdaad jamcu madadin madadin lijamiyay amdaadka jami wahum amdaad maylin kase alacwaanu kaalmiyaal waay jamcu madadin kaalma halinko eh amdaadna kaalmiyaalo wahum alacwaanu kaalmiyaal waay wanaasiruna ha n gargaar nhiliyayan aladina kuwii kaanuu haadeen yumiduna ku ziyaadiya haadeen almuslimiina muslimiinta taakuleya haadeen fil jihaadi jihaadka taakuleya haadeen jihaadka oo cumar bin cumar bin khadaab zamin shay meele dadka jihaad meel kasalan diraw yayoona bahayan madini kooyayan ciidan kala kadare saaso ciidan oo gurmade wa an cumar ibn الkhaطab radi lahu taala an qaala cumar may gore istaadana istaadantu nabiya naba ku edan dalabi sala الlahu alayhi wasalam fi lcumrati cumradii iya ku edan dalabi tarjumad meerindomboytiyo oo hayte yani wa dalabi ziyaaratihim wاducaai minhum laylilarayo haye fa adina rasulka edmi ha cumrayso iyari cumra cumrada oona gala fi ljahiliya hayte cumrays leeraya umrayso iyari wagala nabiyna umarki ona taas ifasaxaima yare laa tansa an hilmaantoy laa una ning hilmaantoy ya ukaya walaalyarow kayaw min ducaaika ducaada nin ku hilmaantooy faqaala nabiy nabo kagool yari cumar kalimatan kalimi kagooli kalimadaas oo maa yasuron farah geliyaan ni an in farah geliyaan ana li ini an in sugna biha bibadaliha badali lkalima kalimadaas badelsi addunya addunya dong in sugnaas an in farah geliyaan ya rasuulka kagool yari wa fi riwaayatin qaala nabiy ashriknaanu widaaji ya ukaya walaalyarow kayo fi ducaaika ducada nawdaaji tayar kalkun kalimeedan in badan wa cumarow ho ad makaseetoodo ad ilahay tugas unun ducada hanidar lang dardaarma meelnjeed safarinjeed hanin ducaa ras yani kalkun ahlusalaha ducaa lakudalbadaw tiyo wadalab ducaai minhum tiyo dartarjumil minhay waan cumar ibn lkhadaab radi allahu anhu qaala cumar may ka golay istaadantu nabiya nabag iya kuedan dalabay fi lcumrati cumri iya kuedan dalabay cumraysade wari makin behe cumraysade faadina nabiy nabagedi mayliyaninedimi wagala nabiy naumere laa tansa anta cumar n hilmaantoy na una ning hilmaantoy ya ukaya walalyarokayo ning hilmaantoy min ducaayika tugmada oo ilahay tugas ning hilmaantoy nun duadan idaro faqaala nabiy nawo kagool yeeri cumar faqaala nabiy nawo kalimatan kagool kalimadaas oo ma yasurun faraagiryaninian ana lii ini insugnaas biha bibedeliha bedeli kalima kalimadaas bedelsi addunya addunya dhong insugnaas an infaraagiriyaan kalimadaas ala kogaadey addunya laki wareeji an infaraagiriyaan ya rasuulka ka hadliyo oo oh, yani laa tansana ya ukaya min ducaayika taas taasa kalima qiimo badan eh e eh, rasuululahi adi lay sala lahu ala slam ilahi nintugno sila wafi riwaayati qaala may kagoray cumar ay qaala nabiyna may kagoray ashrikna niwidaaji ya ukaya walal yarowkayo fi ducaayka duada ni dar duada dhatiya niwidaaji wa xadiun hada xadiun saxiix way rawaamay xadiska abu daud watirmidiy imam tirmidi ni wi waqala tirmidi mari xadiun hada xadis xadiskaas xasanun xasan saxiix eh, saxiix oh, waan ibni cumar radi allahu taala anhuma qaala cumar may kagoray kana nabiy sala allahu alayhi wasalam makaan mawaadicda oo faadilka la ziyaarado kdalish kana nabiy sala lahu alayه wasalam yazuru rasulka in ziyaarada boogdabaad guba masjid guba yaseday rakiban ala kawni rakiban alay wamashan ala ala kawni mashan alay fayusali tukudaay fi fi masjidi guba rakactayna katukudaay mutafaqun caleyh mawaadic oo makaan ewa lamasjidun usisa ala taqwa lilahayo masaajid eedan fal badano ilahay yani kuwaramay quraanshi kuwarbixi eedan fayla gima lah kolka masaajidka eedahay rasuulka fi kuli sabtin iyo ziyaarada jaraseeda jariyo alana wal ziyaar lankida oo lambaseedo amaakinta oo la ziyaarada kumidata mana uxud oo kale laseede ba dadba ooba madina laseed yani gofba diyaari baawurba diyaariy yoba kintiriye inta kajeeye inta kajeeye inta kajeeye besantaas elis beslay fadaa kolka adin yani amaakintaas gubuga lakajeeye shanta masaajid meelera lakajeeye yani waa ki masala uxud aseedaas meelon haki wareejiye kadan walka wareejiyela mana hakicbaado sidaas besa sunagalaas waan ibni cumar radi kolka amaakinta ziyaaradiy daliishe waan ibni cumar radi allahu taala anhuma qaala cumar may ka goolay kana nabiyu sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsa may haada yazuru ziyaarada ubaa ah, uba ya ziyaaradaay raakiban xaala kawni raakiban haliki walsaaran usoo walsaaran yi iwamaashian haliki lugaayo lamadaba yani may bua milad waktigii hor madina may bua geesa ku jart ilaa sid kilomitr amay ah, ah sid meel ama afar meel oo kale ah, jarti madina binaanshehay haddee magaaladi gawinatay magaalada siya laylka dareerawlaysalseede mana lanki kasaw dhan isku lugaayo koraseede kor mana kana nabiy nabag may haaday xaafad madina gooni kuanhay hadi magaaladi kadarsanta kana nabiy nabag may haaday sala lahu alay wasalam yazur huwa nabag ini ziyaarada hadi gubaa masjid guba ya ziyaarada raakiban ala koni raakiban aleyki walsar wamashian ala koni mashian aleyki nugaayo fayusali nabiy nabag tukdaay fihi fi guba fi masjid guba katukdaay rakcatayn mutafaqun aleyh wa fi riwaayatin kana nabiy nabag may haadi yati huwa nabag ini seeda haadi masjida gubaa guba masjid yaseeday masjid guba yaseeday kula sabtin fi kuli sabtin aseday raakiban haala koni raakiban haaliki walsar wamashan waala koni mashan haaliki onay socda wakana ibn cumar ibn cumar may hada yafcalu huwa ibn cumarki falaw hadi hu alficla ficilkaasa ibn cumarna falaayo ah yani ficilkaasa falaayo sun meela seeda jari markaas seeda jari kolka amaakinta oo falaga la ziyaaradaona dalil sa xadiska dalil wallahu aclam